alle kuluha dhammaantood waa tawqiifiya waa wax u baahan daliil khaasa ah. yah oo hadalka alle ah ama maarata xadiidkii rasuulka sal sl ah. jawaabtu waxay tahay la maya lagama soo ishtiqaaqi karo lagama soo dhambalan karo sifatu ficl haddaa aragtid adiga ma ka samaysan kartid maaragtay ism ma ka samaysan kartid bal asmaa ullahi tacaala kuluhaa tawqiifiya magacyada kulligood waa tawqiifi macnaha waa in daliil kusoo arooro oo quraan iyo xadiis loo helo laa yusamaa alle laguma magacaabi karo ilaa bimaa samaa bihi nafsahu wixii alle uu naftiisa ku magacaabay ma ogiye fii kitaabihi kitaabkiisa qur-aanka ah aw aطlaqahu calayhi rasuuluhu ama uu maaragtay ku sheegay rasuulkiisu sala اllahu alay slam uu ku tilmaamay wa kulu ficlin ficil kasta oo aطlaqahu allahu tacaala calaa nafsihi alla uu maaragtay naftiisa ku iطlaaqay oo ku sheegay waxaan u malayna waxaa meesha ka maqan fahuwa fii ma uطliqa fiihi madxuun wa kamaal wixii marka lagu iطlaaqay kolley meeshaas waa waa tilmaan ammaan ah iyo dhammaystirnaan walaakin laysa kuluhaa wasafa allahu bihi nafsahu laakiin tilmaamaha dhammaantood allah iskuma aanu sifaynin oo kama aanu dhigin maaragtay tilmaamo maaragtay lagu tilmaamo kama aanu dhigin muطlaqan macnaha si daysan si daysan daysan oo macnaha macnaha aan taqyiid lahayn walaa kuluhaa kulligeedna kama aanu dhigin yushtaqu minhaa asmaa in laga soo dhambalan karo magacyo bal minhaa magacyada alle waxaa ka mid a maa wasafa bihi nafsahu muطlaqan kuwa uu maarata naftiisa si iطlaaq ah oo aan taqyiid aanu ku jirin uu isugu tilmaamay ka qowlihi tacala alla qowlkiisa oo kale allaahu alle aladii waa kii khalaqakum idin abuuray uma razaqakum kadibna idin maarata arzuqa uma yuutikum kadibna idin dila uma yuxyikum kadibna idin nooleeya marka yani ishtiqaaq waa laga sameeyey marka khaaliq raasiq mumiit muxyi kulli magacya laga soo ishtiqaaqa soo ma jeedi wasamaa nafsahu naftiisa alla wuxuu ku magacaabay alkhaaliq alraasiq almuxyi almumiit oo laga qaatay afcaashaas lasoo sheegay aayadda lagu sheegay wa minhaa waxaa ka mid a asmaadii afcaalun afcaal aطlaqaha allahu tacaala calaa nafsihi alla uu naftiisa ku iطlaaqo ku sheegay calaa sabiili اljazaa'i walmuqaabalati un baa lagu sheegay macnaha waa abaal marin iyo wax kale oo kasoo horjeeda inay meeshii jiraan wahiya taasina fii maa siiqad low wixii loo soo arooriyey markaa ay ku timid munaasabadaas madxun wa kamaal waa ammaan iyo sifo dhammaystiran ka qowlihi tacala qowlkiis uu yidhi oo kale yukhaadicuuna allaha allay maaragtay khadeecaayaan oy khiyaanaayaan wahuwa isaguna khaadicuhum waa kii khadeeca wamakaruu makri bay sameeyeen dhagar bay sameeyeen wamakar allahu alana makri buu sameeyey wallahu alana khayru lmaakiriina inta wax makrisaysaa u khayr badan marka mukhaadacadan waxay la socotaa wahuwa khaadicuhum makriguna makriga ayagu sameeyaan buu maaragtay uu muqaabil u yahay ee maaragtay allah maakir keliya sooma aroorin allah khaadic keliya sooma aroorin sidoo kale aayaddii waa tanaanasu llaha allay halmaameeno ma xusaan munaafiqiin baa laga hadlayaa mugta suuratu towba aayaddan waxay ka sheekeynaysaa munaafiqiin bay ka sheekeynaysaa tilmaamo ay munaafiqiintu ay leeyihiin waxaa ka mid ah tilmaamaheeda marka inay alla halmaansan yihiin oo aan aan la xusaynin fanasiyahum alla marka waa uu maaragtay ka halmaamay naxariistiisii oo khayr ma waafajiyey sida sicdi leeyahay jannana gelin maayo bal wuxuu uga tegayaa addarku alasfal min annaar iyagoo ku waarayaa naartaas yaa maarata la gelinaya ibnu kathiir wuxuu leeyahay caamalahum mucaamalata man nasiyahum wuxuu la mucaamalooda sidii maarata kuwa la halmaamay oo kale ula mucaamalooday looma naxariisan walaakin laa yajuusu iطlaaquhaa tilmaamaan hadda muqaabalada iyo jazaaga ku yimid ma banaano in lagu iطlaaqo cala allahi alle fii gayri maa siiqat fiihi min alaayaat munaasabadaas ay ku yimaadeen iyo aayadahaas ay ku yimaadeen un moogiye meel kale hala aadin adugu keligeed hala bixin ya meesheeda waa inay maarata ku jirtaa falaa yuqaalu la dhihi maayo inahu tacaala ilaahay yamkuru waxbuu makriyaa wayukhaadicu wayastahziu wuu jeesjeesa la dhihi maayo wanaxu dalik wakada laa yuqaalu sidoo kale la dhihi maayo maakir yani magac laga samayn maayo ishtiqaaq laga samayn maayo maakir mukhaadic mustahzi lama ogola saasa dhihin walaa yaquuluhu muslimu walaa caaqil qof muslim iyo qof caqli leh toona warkaas kuma hadlaan fa ina allaha maxaa yeel alleh caza maaragtay sharaf badnaaye wajalla weynaaye ama haalib ahaaye oo maarata weynaaye lam yasif nafsahu naftiisa kuma aanu tilmaamin bilmakri makri iyo walkeyd ee dhagartaas iyo walkhidaac ilaa calaa wajhi aljazaa in maaragtay si oo abaalmarin ku jirto uun moogiye liman facala daalika qofkii waxaa sameeya ama istihzaaga ama khidaaca ama makriga qofkii sameeyey ee waxaa lagu samaynayaa waa qofkaasun waxaas wuxuu u sameeyey waa bigayri xaqin xaqdaro marka in la makriyo la khidaaco markaas dadka noocaas oo kalea waa wax fiican waqad culima waxaa la garanayaa buu leeyahay ana almujaazaata isku abaalmarin calaa dalik kaas laisku abaalmariyo qofka xaqdarro maarata waxaa ku sameeya bilcadli si cadaalad ku jirtana maaragtay loogu eh, ciqaabo loogu jazeeyo xasanatun waa wax wanaagsan oo wanaag ahaan maaragtay loo xisaabiyo min almakhluuq markay makhluuqa ka dhacaan fa kayfa bal ka waran min alkhalaaqi alcaliim allihii maaragtay eh, maarata abuurkiisa u badnaa ee cilmiga badnaa alcaadlu ee caadilka ahaa alxakiimu ee falka samaa marka allana maaragtay way ka wanaagsan tahay ficilkaasu hadduu alla ka dhaco waa wax wanaagsan sababta waa wax booskiisii dhacay meesha munaasabka ahayd yuu dhacay sababta mid maakir ah oo khaadica oo si dulmiya wax u makrinaya oo u khidaacaya yaa alla maaragtay khadeecay oo u makriyey marka wax booskiisi dhac waa tilmaam booskeedi dhacday waa ammaan madxina way tahay kamaali dhamaystirnaanna way tahay laakiin meeshaa laga bixiya maaha inaad iska qaadato ma aha oo tilmaan caadiya aad ka dhigto ama magac caadiya aad ka samayso maaha su-aasha afar iyo lixdanaad shiikhu wuxuu weydiiyey maadaa yatadamanu ismuhu alaclaa wamaa fii macnaahu kaadaahiri waalqaahiri waalmutacaali muxuu kulansanayaa oo ku dhex jira magaca alle alaclaa ah magacaas wamaa fii macnaahu iyo wixii la macno ah kadaahiri oo kale adaahir marka waa kii sarreeyey huwa alawalu wاlaakhiru wاlظaahiru wاlbaطinu saasaa lagu fasira marka daahirku macnaha waxaa waaye waa kii sareeye oo wax ka sareeya aanay jirin iyo wاlqaahir oo kale waa kii maarata adkaada oo qahriya khalqigiisa wاlmutacaali kii sareeya jawaabtu marka waxay tahay yatadamanu ismuhu alcaliyu alaclaa magacaas alle ee alcaliyu alaclaa ah waxaa ku guda jira alصifata almushtaqa minhaa tilmaantii laga soo dhambashay huwa kaasina waa hubuut اlculuwi lahu caza wajala in sarayntu ay u sugan tahay alle bijamiici macaanihi culuwigaas macaanihiisoo dhan alle waa u sugan yahay wa culuwu fawqiyatihi tacaala calaa carshihi yani sarayntii oo ah inuu macnaha carshigiisa u ka sareeyo caalin calaa jamiici khalqihi dhammaan adoomadiisa oo dhan inuu ka sareeyo khalqigiisa o dhan inuu ka sareeyo baa'inun minhum haddana uu ka baxsan yahay macnaha khalqigu alle kuma jiraan allana khalqigiisa kuma jiro way kala baxsan yihiin raqiibun calayhim waa mid maaragtay taalacda oo maaragtay markhaatina u ah yaclamu wuu ogyahay alle maa hum calayhi waxay ku sugan yihiin buu alle ogyahay qad axaata bikulli shayin cilmaa wax walbana alle cilmi wuu ku koobay laa takhfaa calayhi minhum khaafiya khalqigaas xaggiisa wax ka qarsooni ma jiraan alle ka qarsoon ma jiraan wa culuwu qahrihi kii hore marka muxuu aha waa culuwii sarrayntii caadiga ahayd waay oo carshiga iyo wax walbuu ka sarreeya alleh iyo culuwi qahrihi waa tii labaad waay culuwigii macnihiisi labaad waayo oo in culuwi qahri oo maaragtay eh, uu ka adagaya khalqigiisa uu qahriyo falaa muqaaliba lahu wax marka la tartami karo la xoogtami kara ma jiraan walaa munaasica wax maaragtay munaasaca la samayn karaa lama jiraan walaa mudaada wax maaragtay didi u noqon karaa ma jiraan walaa mumaanica wax iska celin karaa ma jiraan bal kulu shayin wax walbaahi khaadicun licadamatihi wuxuu hoos yimaadaa oo uu khuduucsan yahay weynida alle daliilun wuxuu u dulaysan yahay wax walbaahi licizatihi sharafta alle mustakiinun waa mid maaragtay isu duleeya likibriyaa'ihi isweyneynta alle taxta tasarufihi wax walbaahina waxay ku jiraan maamulka allehi ku hoos jiraan iyo waqahrihi adkaanshihiisa laa khuruuja lahu min qabdatihi lahdaas wayn ka maqan tahay idinka lakin nusakda qaarkeed yaa lahda ay ku jirtaa in lagu daraa marka fiicnayd laa khuruuja lahu marka kama bixi karaan min qabdatihi qabdada alle iyo hayntiisa iyo qabashihiisa kama bixi karaan taas waa kii labaad waa culuwi qahri moogtahay wa culuwi shanihi waa kii saddexaad marka ile culuwiga macaanihiis o dhan yaa alla sugnaatay yiri moogta alcaliyu laclaa macaanida culuwiga o dhan baa ku jirtaa la yidhi macnaha saddexaad marka waa maxay culuwiga ku jiraa alcaliyu laclaa laga helaayo waa culuwi shani waaye shanigiisi baa alla sareeya fajamiicu sifaati اlkamaali tilmaamaha kamaalka oo dhamaystirnaanta ah lahu alle u sugan haabitatun u sugan waayo alle wa jamiicu anaqaa'isi canhu muntafiya wax allo waxay nuqsaanihiina allo waa maaragtay ka anfisan yihiin oo loo sugi maayo caza wajalla adkaaye oo maaragtay alle weynaaye wa tabaaraka khayrkiisu badnaaye wa tacaalaa sareeye wa jamiicu haadihi almacaani macaanida dhammaantoodna lilculuwi oo culuwi uu leeyahay mutalaazimatun waa kuwo maaragtay islaazimaya oo laa yanfaku macnan minha can alaakhar macna iyaga ka miduu macnaha kale kama baxsan ama meelna kama aado su-aasha shan iyo lixdanaad maa daliil fawqiyati min alkitaab nusqa waxaa ku jira culuwi maa daliilu culuwi lfawqiyati min alkitaab marka adiladii marka culuwi fawqiya iyo culuwi lqahri iyo culuwi shani adiladeeda uu sheegi doonaa oo min alkitaabi wasunnati ah marka daliilka marka culuwiga saraynta maaragtay fowqiyada sheegaya muxuu yahay ee qur-aanka ku jira jawaabtu waxay tahay aladilatu sariixatu waay adiladii sariixa ahayd ee maaragtay caddayd waay ee calayhi kusoo aroortay oo tusinaysay laa tucaddu aladilatu sariixatu dhe calayhi adiladaas culuuga fooqiyada ku tusinaysa laa tucaddu walaa tuxsaa maba la tirin karo mana la koobi karo fa minha waxaa kamid ah hadi asmaa magacyadana kamid a ah, wamaa fii macnaha iyo wax macnahooda maarata la macnaha ah wa minha waxaa kamid a ah, qowluhu tacala qowlkiisa uu yiri alraxmaanu cala arshi istawaa alle wuxuu ka sara maray carshigiisi buu ka sara maray yacni waa calaa wartafaca waa u ka sara mar wa sida mujaahid ku fasira fii sabcati mawaadica min alqur'aani toddoba meelood oo qur-aanka ka mid a ah yaa waxaa ku soo aroortay in alle carshigiisa uu ka sara maray uma istawaa cala carshi araxmaan waa jirta laakiin badana waxay u badan yihiin uma istawaa cala carshi ayay u badan yihiin araxmaan cala arshi istawaa ayib wa minhaa qowluhu tacaala alla qowlkiisii uu yidhi waa ka mid a ah aamintum man fi samaa'i miyaad aamin ka noqoteen midka maaragtay samada ka sare macnaha culuwiga maaragtay jira mm, man cala samaa'i waay marka samadii buu kasii sareeyaaba alle fiidaas marka bimacnaa cala waa miyaad aamin ka tihiin inuu marka macnaha alle uu dhulka idinla gooyo fa idaa hiya tamuur waa suurat lmulki ayad lagu sheegay ama amintum fi samai yursal alaykum xaasiban fastaclamun kayfa nadiir marka fi samaa'i waa cala samaa'i waa macnuhu alaayatayni labada aayadood amintu man fi sama iyo am amintu man fi sama idinka dambeysa waay wa minhaa qowluhu tacala qowlkiisa uu yihi waa ka mid a yakhaafuuna rabbahum malaa'igta baa laga hadlaya moogtahay rabbigood bay ka baqaan min fowqihim xaal uu yahay mid maaragtay iyaga ka sareeya wa minhaa qowluhu tacala qowlkiisa uu yihi waa maaragtay ka mid a ayadii kutusinaya culuwi fowqiya ilayhi alle inti ka ah yaa yascadu lkalimu ayibu macnaha kelimaadkii wa wanaagsanay ay aadaan waa qur-aan akhris iyo subxaanaleysi iyo alxamdulilah in la yidhaah iyo laa ilaha illa in la yidhaha iyo hadal kastoo wanaagsan oo dayib ah sida sheekh saciid uu ku fasiray allah marka loo qaadaa hadalkaas wanaagsan oo waa loo bandhigaa alle allana wuu ammaanaa qofkii marka hadalkaas wanaagsan lahaa oo filmala allah uu ku ammaanaa waalcamalu saalixu camalkii wanaagsanaana ama acmaashii quluubta ha noqdeen oo qalbiga ku jirtay sida tawakulkii iyo maxabadii iyo wixii la midka ahaa iyo acmaal jawaarixi acmaashii jawaarixda laga samaynaya waa salaadii iyo wixii lamid ah camalka saalixa yarfacuhu alla kor buu qaadaa isagana waxaa kaloo lagu fasiray camalka saalixaahu kelimka ayibaa u qaadaa kelimka ayiba haddaan camal saalix uusan la jirin waxba ka faa'idi maysa iyo wa tacaala ka a tacriju lmalaa'ikatu malaa'igti baa maaragtay kor aada waruuxi ruuxdii ilayhi alla aadaan macnaha wa qowluhu tacala qowlkiisa uu yidhi yaa ciisa ciisow inii anu mutawafiika waan maaragtay ku oofsanayaa macnaa waqtiga adduunyada joogaysay yaa dhammaaday waraaficuka elaya adigana maarata kor baan kuu qaadayaa marka ciise ma dhimanin ee e, samadaa loo qaaday wakayru dalika kathiir kaas keyrkiis waxaan ahayno oo badanaa jiro oo aayado kaleo badanaa jiro oo culuwigii alle ku tusinaaya wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifd illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين